iska ahba haddii xaraf ka horeeya ama kelimad ka horeyda wax ka dame laysku qabto inay dhacdo iyadu laakiin waxaa jira ficilka laydhaa afcala oo ahaa ulaaigii uludkiis lagu siyaadiyey awsaantii qiyaaskaha oo uu lahaa oo saddexdaa mid ka mid ah afcala sida aclama iyo akrama marka maadigaas mudaaric laga dhigayo xarafkii siyaadada hamsadah waa laga taga hadda waxaa lagu leeyahay aclama waxaad ka dhigtaa mudaaric maxaa leedahay uclimu hamsadana waa waa hamsa xarfunayto wey waa xarafkii mudaaric waa xarfanayto ucullimu aad leedahay aawe hamsadii hore oo maadiga ku jirta ucullimu tucullimu nucullimu aad leedahay yuclimu aad leedahay akrama aa lagu leeyahay mudaaric ka dhig akrama hamsatul afcala waa ka tegi waxay leedahay ukrimu nukrimu tukrimu yukrimu sababtu waxay taalee sababtu waxay tahay marka xarfu anaytuu uu noqdo hamsu ah waxaa imaanaya laba hamsu inay xidhiiraan iqalana ku jira oo akrama haddaan la tuurin hamsadeeda oo hamsadii xarfu anaytaha ka mid ahayd lagu soo daro uu akrimu ay noqe iqalana ku jira saddexda xarafoo kale haddii lagu bilowdo culays kuma jiro laakiin marka hamsadii ku jira mar hadday xaaladda hamsada laysku jiro hamsadii o dhanaa layska riday si baabka hal mid looga wada dhigo ah.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 waa fahmaynaa oo hadda baraarujin noogamaba baahnayn taas xayl asagaba soo wadaba facilo waxaad ka saartaa muctalulfaa bilwaaw facilada kale waxaan maanta ku darayna oon baraarujinayna onan shala baraarujin facilada lagu leeyahay mudaarica ka yimaada kasra ku bannaan waa facilada qiyaaska ku socoto yafcalu ku imaanaya ee wax alla wixii shaadoobay mutafaqaa lagu yahay bayna alxijaasiyiin wa kayrihim waxaan fadxa inaysan ku bannaanayn xasiba yaxsibu ama taxsibu tixsibu ma banaano biitifaaqin dhammaan wixii shaadoobay ilaa faacila shaaday laheed oo ku yimaada yafcilu soo maahan shaadkaas kuma bannaana kasra xarfanayto ma bannaana ee faacilada ay ku bannaan tahay in xarfanaytaha la kasriyo hadduusan yo ahayn waa faacilada qiyaaska ku timaada masaladaasna waa muhiim marka wuxuu yidhi facile marka laga reebo muctalfa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 kasro bitifaaq bitifaaqi shaadkii oo dhan kuma bannaana kasradu oo banu tamiim iyo reer rabiica iyo reer qays ma ogola reer xijaasna awalaysanba ogolayn kasroo dhanba ee waa saddexdii taaulmasjid oo qiyaaska ahe waxay leeyihin marka reer tamiim iyo reer qays iyo rabiica facila marka laga reebo muctalfa bilwow faciladaasoo qiyaaska ah o iyo hamsatulwasli wixii lagu bilowdo labo iyo taadii taaulmasjidka saddexdii qiyaaskaas wixii lagu bilowdo ya-da ka reeb xadfonayta inta kale kasraa ku bannaan saddexda xarafoo kale hadduu xadfonaytuu ta noqdo hadduu nuun noqdo iyo hadduu hamso noqdo saasay yidhaahdeen waxay kaloo yidhaahdeen haddii uu noqdo mudaaricu lafdiga maadiga abaa mid ka yimid abaa abaa oo facala ah muctarulan bilya laakiin mudaariceeda aan la isticmaalin oo markii mudaaric loo baahdo la isticmaalo abiye oo faa'ila mudaariceeda abaa mudaariceeda o faacila muctalulfaa bilwaaw labo waxay yidhaahdeen labadaas xarfu anaytaha dhan waxaa ku bannaan kaso ama xarfu anaytuu ha noqdo ye ama xaraf kale ha noqdo kasraa ku bannaan oo abaa yabaa waa dhihi kartaa yibaana waa dhihi kartaa abaa tabaa waa dhihi kartaa tibaana waa dhihi kartaa abaa nabaa waa dhihi kartaa nibaana waa dhihi kartaa abaa iba iyada ibaa lama dhahayo wmadanid اثaaniya hamsayni min kilmatin in yaskun kaaair watamin kilmatin hal kelima wayna iskula jiraan hal kelima wayna iskula jiraan nabadu intaasu waa tambiihaad casharkii horaa haddana waxaan gelaynaa casharka cusub waxaa jira hayru rubaaci aan reer tamiim ku bannayhin kasro xarfaanaytihiisa marnaba hayru rubaaci ficil aan rubaaci ahayn laakiin aysan marna kasro ku bannayhinaa jiraba oo badanba maxaa ka mid ah qaar hadda waaba sheeg sheegnay istinaa'aade waxaa ka mid a dhammaan facula facula mudaariceeda marna kasro ku bannayn maayaan waxaa ka mid a dhammaan facala marka laga reebo abaa amaa laftigeedan mudaariciisu maahan mudaaric facala maba ahan marka dhammaan mudaaricii facala dhammaan mudaaricii facula ku bannay maayaan xadfanatiisa kaso ku bannay maayaan iyo istinaaadkii kaloo sheegnay ka socoto binaau lmudaarici mudaarica la dhisidiisa min kulli ficlin ficil dhammaantiis laga dhisaa ficil kasta ka dhis oo maadiya bian yusaada xaasilun binihii waa soo xasilaa bian yusaada in lagu siyaadiyo fii awali awalkiisa axadu xuruufilmudaaraca mudaaracada xuruufteeda mid ka mid ah wuxuu ku soo xasilaa mudaaric dhisidiis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 meeshan kugu sheega macaanidii dhammaan hal macnana ka tegima laakiin alfaad gaaban oo qofkii yaqiina uu og yahay qof kalen uusan ogeyn waa wuxuu ku yidhi hamsatulmutakalimi hamsada oo tusta hal qof oo hadlaa rag iyo dumar wuxu raba ahaadee ko halka macnay tusi jirta hamsadu ka gudo iyo wa nuunuhu nuunu lmutakalim nuunka tusa qof hadlaa mushaarikan xaal uu la wadaajinaa mutakalimku liqayri qof asaga qayrkiisa uu leeyahy ficilka waa sameeyey ow cadiiman ow mucadiman xaal uu weynaanaa nafsahu nafsadiisa nuuntuna labadaasay tusi jirta soo maaha labadaasay tusi jirta labadiiu kuu sheegay waxaa tidhaha waa nuunuhu mutakalimka nuuntiisii mutakalimka nuuntiisa mushaarikan xaal uu mutakalimku la wadaajina mutakalimka wuxuu la wadaajinaa ficilka liqayrihi oo wuxuu leeya nadribu annagaa wada garaacayn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 mudakaran aw mu'anahan mufradan aw muhanan aw jamcan ha kala qaadin lix halkaas ka timi soo maahan wاlghaa'ibatu wa taau lghaa'ibati ta'da tusayday gabar keligeedoo maqan hindun taquumu wاlghaa'ibatayni ta'da tusayda laba gabdhoodoo maqan alhindaani taquumaani sideeddiiba sooma sheegin wuxuu ku yidhi wayaa-ulghaa'ibi iyo kii maqnaa ya-diisa haa'ibkii almudakari mudakarka muطlaqan xaalan la kala qaadayn mudakar sawaaءun kaana mufradan ow muhanan ow jamcan saddex soo maaha saddexdaas wey mulaqan sawaaءun kaana mufradan ow muhanan ow jamcan mulaqantii hore maxaa nidhi sawaaun kaana mudakaran oo mu'anafan mufradan oo muanan oo jamc tanna waxaan leenahay sawaaun kaana mufradan oo muanan ow jamcan saddexaa kugu jirta walqaa'ibaati iyo ya'dii tusayda dumar badanoo maqan alhindaatu yaqumna sow afarta ma ahayn xadfunayta miyuu hal macno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 mudaaric xaggiis ka ahaaday kaana maadiihi muadigiisu calaa facile uu ahaaday bikasrin cayni xaalay tahay laakiin faciladaas maxaa shardi qiyaas inay ku socoto maxaa kaloo shardiya muctalfaa bilwaaw inaysan ku jirin labadaas shardiyaan u yeelayn ow amase awaluhu maadi awalkiisu hamsata wasl inuu yahay fiiri awaluhu waa ismu kaana kaana maxduufa ow kaana awaluhu hamsata waslin ow kaana awaluhu soo qadaro taaa maiidatan taaan masiidatan saddexdaas intaan ya-da ahayn waa la kasri karaa xafaanita faacila markii labadaa shardi loo xiro wixii lagu bilowda hamsatulwasli iyo wixii taaulmasiid taadaasna maxaa nidhi maxaa shardi ah qiyaaskii inay tahay saddexii waysinu qiyaaskaah ee shaadkii kuma jiro waay e, wuxuu ku yidhi wamaa kaana yaaan wamaa xarfu anayta kaana ahada yaaan ayaa la kasrinaa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 mudaarica awelkiisa muطlaqan xaalan la kala qaadayn muطlaqan xaad sawaaء kaana xarfu اlanayta yaaan aw kayra muطlaqan waa saa sawaaء kaana alxarfu yaaan ow kayra ma kala qaadaayaan faqaaluu waxay dhahdaan anta adiga tibaa waa addiide wa huwa ninkaasuna yibaa waa diida wa ana iibaa dhehad inuu ku daray aheedo wa ana iibaa wa naxnu ni'ba wahaakadaa sidaasuu ahaaday mudaaricu faacila faacila mudaariceedon saasuu ahaaday oo ayadoon la kala qaadina xarfuinitaha la kasrina isagana ayadoon la kala qaadin faacilahaasoo mimaakii ah faau fadiisu waawun ay tahy faacila muctalulfaa bilwow ah asna xarfuinitaha la kala qaadi maa waa la wada kasri karaa cinda hayr اxijaaziyiin naxwu wejilta waad cabsatay faanta tiijalu asalku wuxuu ahaa facanta tiwjalu tiwjalu marka qaacidaxaa ku dhacay